fulaanun can fulaan baa ku sugan waana su way isku waktina way ahaayeenoo taa waan ognahay gees kalena in waxa weeyaan suurtagal la weeye inay kala maqleen laakiin innagaani agteenna ku sugnaanin kala maqalkoodaas iyo kulankooda aanu kuma sugnaanin kol haddii arrintu taa tahay inaan xadiidkaasi xujo noqonayn aan iska joojinayno ilaa aan samaaci noo caddaanayo ama la kulan noo caddaanayo inaan iskaba joojinayno taas buu sheegtay xataa yakuuna ilaa uu ahaanayo cindahu isaga agtiisa uu ku sugnaan alcilmu waa macrifo iyo garasho ama cilmi iyo ogaansho la ogaaday biannahumaa labadoodu qad ijtamaca inay kulmeen min dahrihimaa waa maratan mar ay kulmeen min dahrihimaa fii dahrihimaa waa zamankooda mar iyo fasaacidan wixii kasii sarreeya ay kulmeen ilaa ay caddaato la ogaado inay mar iyo ama wax kasii badan mar keliyana haba noqoto ama wax kasii badan ay kulmeen xadiidkaasi wuxuu noqonayaa mid aanay xuja agtiisa kuma sugnaanayn mid mawquufuu noqonayaa oo camalfalkii aan ka joojinayno min dahrima maratan fasaacidan aw tashaafaha ama ay wada hadleen oo xadiidka ay ku wada hadleen baynahuma iyaga dhexdooda aw amase yarida uu soo arooro oo khabarun khabar uu soo arooro fii fiigiisa uu ku sugan yahay khabarka bayaanu ijtimaacihimaa la kulankooda ay kulmeen ijtimaacooda iyo wa talaaqihimaa waa isla midun la kulankooda maratan mar ay kulmeen min dahrihimaa waa fii dahrihimaa iyo famaa fowqaa wixii kaba sarreeya khabar uu taa kuba yimi ilaa ay taa la helo xadiidkaasi inuu xuja aanay kuba sugnaanayn buu sheegtay weli hadalkiisii buu wada usuurayntiye fain lam yakun haddaanu ahaanin waa wuxuu sheeganayay ninkaa qaa'ilkii cindahu isaga agtiisa cilmu daalika kaa macrifadii daalikadna waa dee arrinkaa horeo waa la kulankoodaa maratan fasaacidan ay kulmeen ee dee ay sarkeen ama ay wax kala maqleen aanay taasi agtiisa kuma sugnaanin walam ta'ti aanay imanna riwaayatun riwaayo saxiixatun saxiixa oo tukhbiru caddaynaysa oo ku warramaysa ana hada araawiya ninkan isagu warinaya can saaxibihi ninkan kale saaxibkiisa ee sheekhiisa xadiidkan ugu akaba warinaya qad laqiyahu inuu la kulmay maratan mar uu la kulmay wa samica minhu maha la kulanna weliba uu maqlay minhu isaga xaggiisa shay-an wax ka maqlay aanay riwaayo saxiixihii taa ku iman lam yakun ma ahaanayo fii naqlihi waa raawigaasi naqlintiisan alkhabara khabarka uu soo naqliyey camarna waa cidan uu ka warinayo canhu isaga xaggiisa dalika waa khabarkaa dalika khabarkaa naqlintan iyo uu soo naqliyey kuma sugnaanayso walxaal almru arrinkuna kamaa wasafnaa si aan soo tilmaamnay uu yahay oo wuxuu soo tilmaamay waa min kwnihima fii casrin waaxid maca imkaani luqiyi wasamaac waa inay isku casri ahaayeen ay suurtagaltay inay kala maqleen oo ay kulmeen laakiin aan bitaxqiiq taa loo ogeyn marka arrinku taa yahay haddaba kuma sugnaanayo lam yakun fii naqlihi waa kan ismigii ee lam yakun xujatun xuja kuma sugnaanayso taas buu sheegtay wa kaana alkhabaru khabarkiina wuxuu noqonayaa cindahu agtiisa mawquufan ku laga joogsado la joojiyo weeyo ujeeddada ku aan lagu camal falin buu noqonayaa xataa yarida ilaa uu soo arooro calayhi marka cindahu iyo calayhi labadan damiire ku sugan yahay qaa'ilkiibay u laabmayaan waa wa kaana alkhabaru khabarku wuxuu noqonayaa cindahu cinda hada alqaa'ili mawquufan mid la joojinayo oo camalfalkii lagu camalfali baa laga joojinayaa xataa yarida ilaa uu soo arooro calayhi cala alqaa'ili oo qaa'ilka dee uu ku yimaado oo uu samaacuhu maqalkiisa uu maqlay raawigi minhu waa kan marwiga ah oo markaa samaacuhuna waa samaacu lmucancin kan canta isticmaalaya maqalkiisa minhu min almucancani canhu kan canta laga warinayo uu ka maqlay lishayin min alxadiidi shay xadiidka ka mida uu ka maqlay ilaa uu isaga ku soo aroorayo oo uu helayo riwaayo qala yaraaya oo ujeedadu bal xadiidkaasi oo sida xadiid keliya isagoo noqdo aw kahura badnaaya oo macnaa waxa weyan qalla dalika alxadiis aw kasr weeyaanoo macnuu lama shardiyayo inuu axaadiis badan ka maqlay ee bal hadduu xadiis keliya kaba maqlo ama in ka badan arrinku uu inoogu fillaanaya waxaana lagu xambaarayaa uun oo waxaa lagu xambaarayaa wixii kale aanu samaaca caddayna kaas baan raacinaynaa haddii mid keli un ay noo sugnaato uu samictu ilaah ma xadaani ama mid wax kaba badan axaadiistii kale a ah, can lahaa iyada tanaan raacinaynaa oo waxa weeya shardi maa inuu axaadiis badan kaba maqlay ee ama ha yaraade ama ha badnaadee waa inuu wuxun kaba maqlo oo uu kusoo oro fi riwaayatin mil ma warada fi riwaayatina xataa yaridadii bay ku tacalluqi xataa yarida ilaa uu soo arooro calayhi cala alqaa'ili fii markaas dee samaacuhu maqalkiisa minhu ninkan uu ka maqlay lishayin min alxadiidi qalla wakasura fi riwaayatin riwaayo uu soo arooro uu kusoo arooro mil maa warada macnaa iyadu shabahsan lamida dee maqalkooda hore ama kala warintooda hore ay kuba soo aroortay taasuu sheeganaya bal imika waa suureeyey jawaabtiisii bay tanna toos suuriyey imaam muslim marka ujeeddadu waxa weeye haddaan intan yar khulaasaysana uun ninkan qaa'ilkaa qowlkiisa wuxuu yahay ee uu radiyayo bal ama bukhaari ha noqde ama ibnu madiina ama kayrkoodba haba noqdee meeshii wax kala maayo waa xadiidkan almucancan ay yidhaahaan bal intaynaan tan gudagelin haddaan si guud u suuraysanno waxa weeye waa iyadoo dee raawi raawi kale markay ruwaaddu wax kala warinayaanay kala maqleen ama samictu fulanan buu yidhaah ama xadaanii buu yidhaah ama akhbaranii buu yidhaah waxyaalo saasoo isticmaala kuwaasi markaa waxay caddaynayaan kala maqal kala maqlay walow dee istilaaxyo kolkol kala sooca ay jiraan oo aynu markii hore aynu muqadimaadka kusoo jirnay muslim marka uu kala ilaalinayo kitaabka dhexdiisa uu leeyahay hebel baa akhbarana yidhi hebelnaa xadaana dee istilax ay tilmaamayaan un kolley ama muslim agtiisa isagaa dee kala farqinaya rag kale bal taasay tilmaamayaan waxaa kaloo dee dhacda marka dadku ay wax kala warinayaan inay can fulaan yidhaahaan haddaba markan samicta ma xadathani yidhah dee hadalkii waa hadal sariixa ninkani haddaanu de hadduu isagoon waxin maqlin samicta ma xadathani beenaalu noqonayaan riwaayaba uhelahayn dadkana dadkii hiqaadii ruwaadaan kaba hadlaynaa markaa waxay noo cad inay kala maqleen taasi waa mid samicta ma xadathani laakiin haddii raawiga can yidhaaho waana kay mucancan ka yidhaahaan ee culimmadu bal horta waxa weeye markaynu tan gees isagaba dhigno iyada waxay yidhahdeen sana xadiidkaas cantu ay ku sugan tahay sanadkaasi waa sanad mutasila hortao isna waa xidhiidhsan yahay bay leeyihin saqad ma jiro kala go' ma jiro laakiin shuruud bay shardiyaan shuruuddaa barhkood laba shardi bay ka dhigaanoo waa in horta raawigan can fulaan leh waa ka labada horeeya ee loo sheekha yahay ee dee sheekhiisii can fulan kaga soo naqliyey inaanu mudallis ahayn nin sheekhyada qariya oo hadduu doono ku doono rido aanu ahayn haddii uu mudallis ninkan yahay cantiis waa inqidaac baa lagu xambaaraya waayo dee waa habkii ay u adeegsan jireen mudalisiintu waa inaanu mudallisayn taa muslim isagaba waa qabaa isaguba shardiga labaad ee markaa qolooyin shardiyaan waxa weeye waa kan uu radeeya muslime waa in meesha ay inoo sugnaato bal marna ha noqotee maqal ay wax kala maqleen ama la kulan iyo maqal labadaa shardi haddii la helo sanadkii itisaal baan ku xambaaraynaa qolooyin taa ka sii adadag baa jiroo leh waa in laba nin oo la isku yaqaanay inay wax kala warin jireen dulu suxba ka dhexaysay ama ninkan inuu ninkan u sheekaayo wax ka warin jira lagu yaqaano iyo waxyaale uu yahay taasi waa qolooyin bal waa meex si adag marka qowl labaad baa jiro waa qowlkan muslim xoogaynayo ah labada nin haddii ninkani aanu mudallis ahayn isku waktina ay ahaayeen oo isa soo gaadheen suurtagalna ay ahayd inay kulmaan inagu yaani inoo cadaanin fii riwaayati min ariwaayaat la kulan ay kulmeen ama isagoo wax samictu yidhi ana inoo cadaanin be kolle daanu mudallis ahayn ninkiina hiqo yahay waxaan ku xambaaraynaa samaacii baan ku xambaarayna iyadna itisaalkii baan ku xambaaraynaa waa qowlka uu xoogayn doono waa qowlka umuura u dariishan doono waana qowlka inala socon doono dee muddo ilaa labada cashare insha allahu inoo dambeeya laakiin bal waxaan leenahay suuradaas baa jirta haddaba markaa maxay tahay qowlkani suuradiisu uu sheekhu radiyayaa waxa weeye waa ciddan iyagu shardiday canta u shardiday la kulan iyo maqal u shardiday labada nin ee cantu ay u dhaxaysa marka nin can fulaan yidhaa horta waa inaan mudalisayn oo taa meel baan iskaba dhignay muslimba waa qowlkiisa e laakiin labadoodu welibana si itisaal loogu xambaaro waa inay inoo caddaato mar keliyana ha noqotee kulan ay kulmeen oo ay wax kala maqleen oo kale ama kulan keliya ama maqal ay wax kala maqleen mar keliya haddii markaa mar keliya ay noo caddaato ninkuna aanu mudallis wixii kale o dhan ee wacanta isticmaalaya samaaci baan ku xambaaraynaa in haddii kale haddii aynu waa mudaliskii riyadu kuma jire bal taas bayn markaa tii buu sheekhu suureeyey tii buu ka hadlay qowlkani waa taa weeye jawaabtiisii radintii waa tan laakiin waxaan doonayna un caawa bal waxaan leedahay alfaadahan isku yar noqonaya inaad dabdisaan un in radintiisana waan eegaynaa imika markaa bal taasi suurayntii qowlkay ahayde qowlka radintiisiibaa imika inoo bilaabmaysa baabka waxaa oo yar munaasib mala xagga hore in la gelisa barhkood ba geliyeen ee baabbaa ii yaala horena waan usoo sheegnay inaanay abwaabtine waa hadalkiisii unbaa wada socda abwaabta xagga muslim aanay ahayn baabu sixati lixtijaaji bilxadiid almucancan imika bal markaa xadiidkan mucancanka itisaalkiisa inuu mutasil laguma xambaarayo ama xujaysiga la xujaysanayo kol haddii wax kaloo looga tega aanay jirin sixadiisa bal baabkeedii weeye hadalkiisuu keen xidhbaabkaba ka dhex saaro muslim wuxuu yidhi ninkaas ayuu yihi wazacama alqaa'ilu baa inoo socotay ilaa laga soo gaadhaya fii riwaayati mila maa warad umuurihiina waa ta aan soo yar laqbinay laqbadii dabdinay marka wuxuu yihi sheekhu hadalkiisii wa hada alqawlu hadalkaasi ah xadiidka cancanadu ay kuba sugan tahay tadliisna aan raawigiisa lagu aqoon la og yahayna inay isku waqti ahaayeen laakiin bal intaa wax ka badan la shardiyo la shardiyo inay ismaqleen si itisaal loogu xambaaro qowlkaasi inay qowlku kaasuu ahaaye yarxamuka allah waa jumlo ducaa'iya ictiraad ah oo imaka hadalkii isku xidhnaa soo kala dhex gashay qowlkaas fi dacni ahaaday qowlkaas fi dacni fi lasaniidi alkaa-ini fi dacni fi lasaniidi ahaaday durid la duraya asaniidii noocaas ahayd qowlun qowl weeye mukhtaracun la ikhtiraacday ujeeddadu qowl horoo jiray maaha waa qowl weliba min ahli casrina ah buu yidhi waqtigeenanu wax soo baxay mustaxdaun la soo darisiistay mukhtarac iyo mustaxda waa isla mid waa taakiidun hayru masbuuqin mid looga horreeyey aanu ahayn saaxibu ninkan saaxibkiisa ileyhi hada qowl oo ujeeddadu cid hore oo culimadii iyo a'imadii hore ka mid oo qowlkan tidhiba aanu jirin wax looga horreeye aanu ahayn saaxibuhuna waa naa'ibu faacilkii ismigan mafcuul un weeyaanoo dee sida la og yahay ismiga mafcuul camalka ficilkiisi oo dee ficil majhuul loo bineeyey ayuu camalkiisii oo kale o dhan buu camal falay haddii dee shuruuddii ismiga faacil iyo isaga iyo u shardi ahayd un laba helo taas buu camal falaya waa wixii ismi faacil camalkiisa loo shardiyi jiray ayuunbaa ismi mafcuulna camalkiisa loo shardiya wax tafaadulo halkaa udhexeeya ma jirto dee ficilkiisunbaa ficilkaa majhuul u binaysan ficilka laga keenay haddaba kayru masbuuqin saaxibu ileyh hadalka caynkana oo ah ruwaadda asaniidda caynkaasee cantu ay kuba sugan tahay labada raawina ayse soo gaadheen suurtagal ahayd inay kala maqleen wax laakiin aanay inoo sugnaanin mar ay wax kala maqleen aanay inoo sugnaanin in la dacniyo oo la yidhaha kuwa mawquuf bay noqonaysaa lama xujaysanayo waa sida hadalkii hore suuradii hore dheerayd inooguma timi qawlun mukhtaracun mustaxdathun hayru masbuuqin saaxiib ilcidiba ugamay horrayn buu leeyahy taasiba loogama horrayn buu yihi weliba muxuu yidhi walaa musaacida cid ku caawisa lahu waa qaa'ilkan isaga cid ugu kaalmayso ujeeddadu ku waafaqsan min ahlilcilmi dadka ahlucilmiga xaalay kama mid yihiinna iyadna ma jiro calayhi waa ninkan qaa'ilkaa korkiisa ama calayhi calaa hada alqawli qowlkan ku caawinayso ujeeddadu ku waafaqayso kuwa dambe ah mutaakhiriinta haddaanay mutaqadimiintina qowlkaa lahayn iyadna ma jirto ujeeddadu cid hore ugu horraysayna ma jirto cid imanka ku waafaqsan oo ku raacsan qowlkaasna mama jirto wey tibuu cilaynayaa wuxuu uhi wadalika tani ishaare waxay u tahay ilaa kownihi qowla mukhtaracan lam yusbaq saaxibuhu ilayh inuu qowlkaasi qowl mukhtaraca yahay saaxiibkiisa aan loogaba horreyn wadalika kaasna waxa weeye ana alqowla qowlka ashaa'ica faafsan almuttafaqa calayhi laysku waafaqsan yahay bayna ahli lcilmi dadka ahlucilmigaa dhexdooda layskuma waafaqsan yahay bilakhbaar waa axaadiia marka la eegiyo war riwaayaati riwaayaadka waa islaba midun markaas haddaan dee akhbaartiina axaadiiina riwaayaadkiina waa axaadiii un dadka iyagu ahlu cilmiga cilmiga iyo macrifada u riwaayaadka iyo akhbaarta qowlka shaayicee dhexdooda ku faafay almuntashir almuttafaqa calayhi qadiiman wa xadiian waa fii qadiimi zamani wa xadiii waa waqtigii hore iyo waqtiga dambaba qowlka laysku waafaqsan yahay waa maxay ana kula rajulin nin kasta oo iqatin lagu kalsoon yahay de waa halkan waa taqliibun ruwaadana rag baa u badan haweenaydna waa lamid lagu kalsoonaa kula rajulin anna kula rajulin nin kasta waa qowlkii muttafaqaha waa kan buu leeyahay iqatin ninkaasoo lagu kalsoon yahay kaasoo rawaa wariyey can milihi mid isaga lamid oo isaguna mid iqaa ah weeye in hadduu daciifka wariyo meesha ciladaasaa jirta nin kale oo iqaa kaba wariyey xadiian xadiid kaba wariyey wa jaa mumkinu markii dhaweydna jaais waan soo haynay baabka haysta taas jais halkan waa bimacnaa saaiq mumkin taakiidun bay noqon waa isla macno un markaas wajaa ay suurtagal tahay mumkinun ay u suurtagelayso lahu waa rajulka lahu mumkinna markaa waan kusii adkaynay waa macnihii jaa lahu waa kan isagu warajulkaa weeye ana kula rajulin iqa buu ina lahu ninka ay u suurto gelayso waa liqaau dee man rawaa weeye ina rawaa can buu ihi kan isaga miligee iqada ahay kaba warinaya inuu la kulmaa ay suurtagal u tahay in haddaanay suurtagal ahayn oo la ogyahay mid beledkiisii inaanu marna kaba iman aan taa ognahay iyada markaa dee meel ay isugu yimaadaan meeshii ma jirto way caddahay ee suurtagal weeye dee inay waxa weeyaan kolkol xaj baa lagu kulmi jiray meelo kalea lagu kulmi jiraybe mumkinun lahu liqaahu iyo wasamaacu minhu isaga uu ka maqla ay u suurtagal tahay likawnihima tani waa tacliil imkaanu liqa wasamac bay tacliil u tahay oo waxa weeye likawnihima waa ahanshahooda jamiican xaal ayiin iyagoo dhan labadani kaanaa fii casrin waaxidan la helay oo ay ku sugnaayeen seven keliya wain lam yaati yaanu imanba fii khabarin khabar qadu asal ahaan yaanu kuba iman khabar annahuma ijtamacaa inay kulmeen walaa tashaafaha inay wada hadleen bikalaamin hadal ay ku wada hadleen yaanay khabarba inooguma sugnaaneen laakiin kol hadday suurtagal ahayd faariwaayatu haabitatun riwaayadii way sugan tahay bal hadalkii uu ila soo yar dheeraaday si aan u rido taas oo markaa muxuu ihi wadalika taa waxaan idhi waa tacliil oo ishaaro waxay u tahay qawlkaasi inuu qowl mukhtaraca yahay si uu mukhtaraca ku ahaabaa tana wadalika kaasna waxa weeye macnaa inuu qawlkaasi mukhtarac yahay ana alqowla ashaa'ica almutafaqa calayhi bayna ahli bilakhbar wariwaayaati qadiima waxadiidan qowlkaasi ana kula rajulin hiqatin rawa can milihi oo dee isagana soo wado xaaladiina ay taa tahay fariwaayatu haabitatun kollay fadna markaas ka zaa'iday noqonoo riwaayadu mid sugan weeyo oo ujeeddada riwaayada way ku sugnaanaysaa waalxujatu xujadna biha riwaayada xujadii oo camalfal lagu camalfala laazimatu mid laazimaysay noqonaysaa ilaa an yakuuna inuu ahaado uun mooye hunaaka meesha dalaalatun dalaalo dalaalada imaka halkan waa bimacna daliil weeyaanoo waro dee masderkii ay tahay idlaaqu lmasder calaa ismi alfaacilo ama dee cala alwasf oo waa inay daliil ama dalaalo bayinatun cad ay meesha jirto ana hada raawiya raawigani lam yalqa inaanu la kulmin man rawaa canhu ninkan uu kaba wariyey oo waxa inoo cad oo dee ama a'imadii dee taas macrifada ulayd ay sugeen labadani inaanay wada kulmin taas markaa xujadii meeshii laazimo noqonayso aw lam yasmac minhu shayan ama ha la kulme inaanu wax ka maqlin oo dadka ruwaada qaarkood si abu cubayda ibn cabdillahi ibni mascuud oo kale markii aabihii la weydiiyey abaha miyaad wax ka maqashay waxba ma xusuusnay buu hi aan kaba maqlay riwaayadka qaarkoodna sugantay inoogu sugantay isagoo wax ka warinaya isagiibaa caddeeyey marka ama ay inoo caddaato dalaala ay jirto inaanu waxba kaba maqlin in de arrintu ay taata mooye oo markaa wuxuu sheekhu kaba dhigayaa hadalkaasi waa hadal mukhtaracuu yidhi waxaana inoo caddaynaya buu leeyahy qowlka culimmada ay isku waafaqsan yihiin kuwoodii hore iyo kuwoodii dambaba kol hadduu ninku siqo yahay nin kaloo siqaana uu ka warinayo ay suurtagal ahaydna inay kulmaadna ay suurtagal tahay oo uu kaba maqlaa sababtu isku waqti bay ahayn casri keliyay wada joogeen yaanu dhicinba in khabar min alakhbaar iyaynaan kuba hayn inay kulmeen ama ay wax kala maqleene kol haddaanu ninkana mudallis ahayn dalaalo kalenoo todambana aynaan hayn inaanu la kulmin ama aanu wax caddaynaya inaanu ka maqlin taasna aynaan hayn riwaayada way sugnaanaysaa ujeeddadu markaa itisaal baan ku xambaaraynaa itisaal baan ku xambaaraynaa xujadna mid laazima ah ayay noqonaysaa kol haddii wax kale oo lagu cileeyoon intaa ahayn aanu jirin arrinku kaa weeye buu idhi hadalkii wada fa ama wlmru wlxaal ama dee bal amarku mubhamun mid isagu qarsoon mubhama uu yahay oo ibhaamkuna waaba kan cala imkaani suurtagalkaas uu ku sugan yahay alladii imkaasnoo fasirna aan soo fasirnay oo markaa muxuu leeyahy dee arrinka xujadii waa laazim buu ina soo yidhi riwaayadda way sugantay tahay buu idhi waa markay xaaladu ay taa tahay haddii tan dambe weliba istinaa inoo yeelay lan yakuna hunaka dalaalatn bayina ana hada raawiya lam yalqa man rawa canhu aw lam yasmac minhu shayan waa inay dalaala ay jirta mooye laakiin markaanay dalaadadaasi jirin buu leeyahy oo arrinka uu mubhami ujeedadu imkaankii inay kulmayaan ay suurtagal ahayd baan haynaa wax dalaalo oo caddaynaya kulan la-aan ama maqal la'aanna maba jirto waana arrinku mubhamun cala alimkaani aladii fasarna marka mubham iyo imkaankii waa dee ibhaamku ujeeddadu xaalada aan caddayne inay dee suurtagal ahayd inay kulmeen inay joogto mooyaane ma kulmeen talow mise ma aanay kulmin arrinku mubham buu kuba yahy wax laakiin gees inoo sugaya ma jiraan waxaana laakiin uu ku sugan yahay cala alimkaani ladii fasirna imkaanka aan soo fasirnay oo maxaan soo fasirnay waa likawnihima jamiican kana fii casrin waaxid liqaana suurtagal bu aha wajaa-izun liqaauhu lahu liqaauhu tii bay ahaydba fariwaayatu marka arrinku kaa yahay fariwaayatu riwaayo ay labadaasi wax kala wariyeen maxmuulatun waxay tahay mid lagu xambaaraya cala samaaci kala maqal ay kala maqleenun abadan daa'imba xataa takuna adalaalatu alatii bayanna ilaa la helayo dalaalada aan soo cadayno maxay ahayd dalaaladaasi ana hada raawiya lam yalqa man rawaa canhu amase aw lam yasmac minhu shayan ilaa dalaalada la helayo arrinku waa inoo mubhamkaasun weeye oo samaacaasu ku xambaaran yahay bal markaa kolley la doodiisii niqaashka iyo xiwaarka waa dheeraan doonaa waa socdaa welibana xujajtiisii marka dambe ayuu bilaabi doonaa dee xujajta ma gaadi doono lakiin waxay la tahay fiqradana way caddahay waxa arrintu ay tahay uun qowlkani inuu qowlkaa shaadka mukhtaraca uu yahay marka waxa arrinku uu yahay ahlu way ku ijmaacsanyihin sida qowlkiisan kuwii hore iyo kuwii dambaba wuxuu yihi cid ugu horraysay ma jirto cid ku raacsanna ma jirto ku waafaqsane arrintiisi waxa weeye way ku ijmaacsan yihiin waa la isku waafaqsan yahay kol haddii arrintaasi ay suurtagaltay inay kala maqlaan isku waqti bay ahaayeen suurtagal weeye inay kulmeen ay kala maqleen laakiin riwaaya min alriwaayaat ma hayno kulankoodaas iyo kala maqalkooda wax daliilna ma jiro caddaynaya inaanay kala maqlin ama aanay is arag aan caddaynayaana mama jirto arrinkaa dee ninkana mudalis ma aha riwaayadaasi samaac bay ku xambaaranta qowlkaasa lagu ijmacsan yuu leeya lagu istifaaqsany bal ijmacaas maxaa ka jiraya taa cid iyaguna samaaca eegi jirtay ma jirtaa taas waxaan leenahay bal laqbooyinka markaan dhammayno iyo casharka kale bidowgiisaoon yar khulaasayn doona daliilkiisa ayaan kaba dhigi doonaa ee weli hadalkiisaan sii wadaynaa horta taas buu idhi marka fa yuqaal waxaa la odhan buu leeyahy oo lagu odhanayaa limukhtarici hada alqowli isaga waa qowlkaa saaqidka ah marmiga ah ninka qowlkan ikhtiraacday alladii markaasoo mukhtaricaasoo wasafnaa maqaalatu hadalkiisa iyo odhahdiisa aan soo sifaynay aw lidaabi canha marka daafacaya qowlkaas ee isagu ayidaya xoogeynaya ninkaa qowlkiisa daafacaya waxa lagu odhan waa wuxuu leey waa xujo uu laaziminayo qad acdayta fii jumlati qawlika adigu qad acdayta waxaad bixisay anaa ujeeddada halkan bixintan iyo siintan waxa macnaa qad atbata weeye waxaad sugtay fii jumlati qawlika qowlkaaga mujmalkiisa iyo jumladii marka hore ana khabar alwaaxidi ruuxa keliya ee athiqati lagu kalsoon yahay xadiidkiisu ee can ilwaaxidi hiqati mid keliya adi waa khabar waaxidku midba ha ka badnaadee waa wixi aan tawaatur gaadhine can ilwaaxidi hiqati mid keliya oo hiqa kaba wariyey khabarka caynkaasi xujatun xujo inuu yahay baad sugtay markii hore ood mujmalka qowlkaaga ku sugtay yalzamu bihi alcamalu in lagu camal falaa ay laazim tahay oo wuxuu leeyahy markii hore deedkana waa khabar waaxid aan hayno waa khabar waaxid waana iqo waa lagu camalfalaya markaa marka hore hadalkaaga hore waxaad ku sheegtay khabarulwaaxid oo ninkaa ama ruuxa keliya ama dee kaba badan in tawaatur gaadhinaya laakiin hiqada ah khabarkiisu ee mid kale un ka wariyey in xujo laazima ay too si kastaba loogu camalfalay ama lagu camalfalayo taas baad marka hore sheegtay oo marka hore may ahayn waxaad soo reebtay oo tidhi haddaanay cancana gelin khabarkaa may jirin ee waxaad tidhi khabarulwaaxid hiqa xujo weeye uma bacdigeed intii dabadeed adkhalta waxaad gelisay fiihi asharda shardigan ah inay dee ay caddaato oy sugnaato inay kala maqleen ama ay is arkeen bal marun ay noo sugnaato bacdi intaa dabadeed baad gelisay oo faqulta waxaad tidhi xataa naclam macnaa ujeeddada xujo eh, ma noqonayaan waxaas waa la joojinaya xataa naclam ilaan ka ogaanayno annahumaa labadan dee kala siqada ee wax kala wariyey qad kaanaa inay ahaayeen iltaqayaa kuwa kulmay maratan mar iyo fasaacidan wax ka sii badan aw amase samica minhu shayan uu wax ka maqlay ilaa ay taasi caddaato khabar alwaaxid athiqa can alwaaxid athiqa waan joojinaynaa baa tidhi markii doobo shardigaasaad kusoo kordhisay marka wuxuu leeyahy waan la hadlayay fahal tajidu ma helaysaa hada sharda shardiga aladii shardigaasoo ishtaradtahu aada shardiday can axadin axad miyaad ka helaysaa yalzamu qowluhu qowlkiisu uu laazim noqonaya ujeeddadu axad a'imadii kamida ama dadkii cilmiga aada ugu rusuukhay ka mida dadkii cilmiga khibrada u badnaa eh, khibrada badan u lahaa kaba midee markaa qowlkooda uu ahaa qowlka la ictimaadsanayo qowlkaa ku qowlay oo wuxuu ishaarayaa dee ruux kasta oo yidhi culimaan ahay ama muxadis baan ahay ama taas oo kale qowlkiisu inaanu qowlka la ictimaadsanaya ahayna qowlka la ictimaadsanaya markay noqoto qawaacid shareeca in la sugayo markay noqoto shardi la soo gelinayo markay noqoto umuuraha diinta in laga hadlayo dadkii dee macrifada weyn diinta u lahaa ee ammaanadoodii iyo siqanimadooda iyo cilmigooda la yaqaanay uun inuu taa noqonayo nin kastaaba maaha inuu yidhaha halkan dee ama waxbaan jaraaxaynaya waxbaan taskiyeynaya waxbaan sanka dhigaya waxbaan tasniifinaya ruux kasoo dhici karta imika naasha oo cilmi bilaabanaya ama aan la ogeyn aqoontiisii ewalxuu leeya bal axad culimadii kaba mida waaweynaa ee khibradii aqoonta u lahaa imaamyada meeshan ku ahaa ee qowlkiisu ahayd mid la raaco oo taa isagu yidhi miyaad haysaayo kale dayna khilaaf kasta iyo wax kastoo la yidhi maaha muctabar haddaanu ilaa walaysa kullu khilaafin jaa muctabaran ilaa khilaafun lahu xadun min annadar waa khilaaf xadi nadar ku kaas baa ictibaar yeelanaya ee maha mid kastaa mid la ictibaariyo un horta taa haysataa buu leeyahy taasi waa mid wa haddaanad ujeeddadu nin dee dadkaa qowlkoodu laasimka uu noqonayo aqoontoodii iyo khibradoodi iyo ammaanadoodi iyo hiqanimadoodii aanad hayn oo qowlkan ku qowlay fahaluma balkeen dliila oo ken axdar weeye daliila daliil calaa maa zacamta laba mid bay noqon bu leeyahy inaad leedahay de meye waa qowlkan imaam fulan baa ku kumaga kuma tegey waa laiga horreeyo dee waa kaas waa mid oo waa wax la garto iyo inaankaasi jirin ead leedahay xujadan aan haystaa daliilkan aan haystaa bal magaco buu leeyahy labada mid weeyaane miyaad taas aad haysataa oo ma helaysaa haddii aana taa helahayn bal daliilkeed waanu sii wadayaa oo labadeediiba uu sheegaya fain idacaa hadduu sheegto qawla axadin qowl axad qowlkii oo min culamaai salafi culimadii salafka kaba mida manaa qowlkii oo bimaa zacama waxa uu sheegtay ku qowlay oo min idkhaali shariidati shariida iyo shardi horeba waan usoo marnaan filaya waa islaamo mid shariida sharaa'id baa lagu jamciya shardina shuruud baa lagu jamciya un waa shardi gelintii fii tahbiit alkhabari khabarkan waaxidka sugitaankiisa la sugayo in shardi lagu soo kordhiyo oo la yidhaaho waa in samaac meeshii jiro axad salafkii kaba mida culimmadoodii oo ku qowlay hadduu sheegto bi waa kumaa la odhanaya noo magacow isagii baa laga dalbayaa waxaa laidhi waaye magacow waa kee walan yajidab wuxuu leeyahy sheekh wuxuu leeyahy de waa kana waa lagu ijmacsanyay buu leeyahy qowlkani walan yajida ma helayo huwa isaga walaa kayruhu iyo kayrkii toona ilaa iijaadi qowlka ama nin axad salafkii culimmadoodii kala mida ahayd qowlkoodu la raacayay ee lagu dayanayay oo taa kuma qawlaya sabiila dariiquma helayo cid ma soo helayuu leeyahy taasi waa mid oo wuxuu leeyahay xaggii kale bal horta uu lahaa ma helaysaa taal tajidu hada sharda aladii ishtaratahu can axadin yalzamu qowlu ma jiro cid qowlkiisa la qaato oo qowlkan ku qawsho taasi waa mid wayna waa bal hadduu isagu iddicaa sheegto fii maa zacama waxaan uu sheegtay maanta ee uu leeyahay waa shardigan uu soo geliyey ah samaac bal meesha uu shardigayaa maliqe daliilan daliil uu leeyahy daliil baanse daliilan uu sheeganayo yaxtaju bihi uu xujaysanaya qiila lahu waxaa lagu odhanayaa wamaa daaka daliilu oo ujeeddadu haddii aada naaqil tahayna dee ciddii aad wax ka soo naqlinaysa sheeg weeye tiina ha sugnaato uno haddii dee waxa weeyaan muddaci tahay daliil sheeganayana dee waa daliilkii hala kaalayo dee in kunta naaqilan fasixa aw muddaciyan fadaliil si ay horeba u yidhaaheen ujeeddada haddaad naaqil tahayna dee qowl sugan ciddii kaba soo naqliyo hadalkaaga tasixiyo ciddii bal dee fooda u saar adoo dee caddaynaya cid ay ahaydba oo dee laakiin taasna hadal khada aan soo noqonay hadal ruan soo noqonayo haddaad dee muddaci tahayna waa daliilkii sheeg waa daliilkii caddeebatan haddaba hadduu waxaan daliil sheeganayana waxaa la odhanaya daliilkaasi muxuu yahay marka wuxuu daliil ka dhigan karaa ayuu sheegi marka wuxu uhi fain qaala hadduu yidhaaho qultuhu waan idhi hadalkan waxaan u idhi oo waxaan dee taa u idhi oon u idhi samacaan eegno liannii wajadtu waxaan helay ruwaat alakhbaari axaadiida kuwii warinayay qadiiman wa xadiidan kuwa horiya kuwa dambaba waa fi lqadiim wa fi lxadiid yarwi isaguu warinaya axaduhum midkood can ilaakhari kale alxadiida xadiidu kaba warinayo walamaa yucaayinu isagoon aragba ay lam yushaahidu walaa samica minhu aanu maqlin minhu xaggiisa shay-an qad isagoo weligii waxaa kama maqlin iyagoo wax kala warinayaan arkay oo waxaan arkay hadduu yidhaaho dadkan dee ruwaaddu kuwa hor iyo kuwa dambaba way dhacdaan in aanu sooba gaadhin inuu can fulan yidhaaho ee waaba inqidaac daahira kaas ama miduu soo gaadho unu laba kulmin inuu can fulan yidhaaha taas ruwaadda way kuba badan tahay isagoo ninkii arag isagoon wax ka maqlin marka markii taasi ay dhacdeen taa ku arkay falamaa ra'aytuhu markan arkay istajaazuu iyagoo badnaystay riwaayat alxadiidi xadiidka warintiisa baynahum dhexdooda ay ku kala wariyaan haakadaa saa aan soo sheegno maxay ah ruuxii oonu arag ruuxii oonu wax kaba maqlin isagoo matalan wax ka naqlinaya cala lirsaali marka haakadaadii bay cala lirsaaltana bayaan usii tahay ama ay adkaynaysaa un waayo haakadaadu waa dee saacan soo sheegnay maxay ahoo walamaa yucayin walamaa samica minhu shay-an isagoo xaalku taa yahay iyagoo wax kala warinaya markaan arkay cala lirsaali waa adkaynun irsaal ay irsaalinayaan oo ninku nin aanu sooba gaadhin ama uu soo gaadhaanu laba kulmin uu canfulaan odhanayo wuxuu tiirinayo hebel baa saa yidhi sandee inaguba samayno min hayri samaacin waa irsaalkii samaclii maqalii markaan taa ku arkay walmursalu mursalkuna waa ninka lisaankiisiibuu hadalka usoo naqlinaya hadduu saa yidhaa weeye walmursalu xadiidka mursalkiiana mursalku imanka looma wado unkii isaga saxaabi taabici kor yeelayay ee waa kaa isagu dee inqidaac sanadkiisa kuba yima ama nooca ha noqdo ama noocan kale si caamaba ay ugu isticmaalaan haba noqdo walmursalu ka isagu mursalka min alriwaayaati riwaayaadka ka midi fii asli qowlina inaga qowlkeenna marka la eega asalkiisa iyo dee se u yeean qabno iyo wa qowli ahlilcilmi bilakhbaari dadka akhbaarta u cilmiga leh qowlkooda laysa bixujatin xujo ma ahaanin oo arrinkuna taas weeye haddaba markan taa arkay ayaan ixtaajto eega bal halkana falama ayaa meesha taalay lamadna jawaab bay u baahataa laba ficil bay kulle qaataan labaduba waa maadi ama labada jumla dee ayay wada noqdaan oo dee mudaaric iyo taas haddii meel waxa weeyaan lagu arko kolley waa kuwan way awilaanuun oo imaka tii hore muxuuha falama ra'aytuhu markaan arkay istijaazu riwaayat alxadiidi baynahum hakada cala alirsaan min gayri samaacin walmursalu mursalkuna weli hadalkii waa socdaa jawaabtii lamaadu inoomay dhicin min alriwaayaati fi asli qawlina wa qawli ahli biakhbaari laysa bixujatin ayaa maxay tii jawaabti waatan ayaan ixtajtu u baahday hadduu saa idhi weeye oobalaga hadalkii hore maxaa idi fain qaala hadduu idhaha qultuhu waan idhi hadalkan oo shardigan baan shardiyay samaaca ama liqaha liannii wajadtu ruwaat alakhbaari qadiiman waxadiidan baan helay yarwi axadum can ilaakhari alxadiida walamaa yucaynuh walamaa samica minhu shayan qad falamaa raaytu saasaan arkay ruwaaddii ku arkay falamaa ra'aytu markaan arkay inay badnaysteen inay xadiidkii cala alirsaal kuba wariyaan dee mursalkuna uu yahay marka la eega ahlulcilmi bilakhbaar kollayna ahlulxadiid waa qowlkooda shaaficiyana madhabtiisa walow dee shuruudo maalan uu ku xoogaysan karo ama umuura uu tilmaamo oo uu dee mursalka lagu xoogayn karo in arrinkuna uu taa yahay ayaan ixtajtu waxaan u baahday kana soo kala dhex galay oo ixtajtu waxaan u baahday limaa kii daraaddii wasaftu aan soo sifeeyey min alcilati cillo ahaa oo wuxuu soo sifeeyey cilli maahay ruwaadii akhbaartu kuwa horiyo kuwa dambaba inay xadiidkii nin aanu bal ay kala warinayaan isagoo dee ninkan raawigii kan kaluu kaba warinaya aragba ama si aan wax ka maqlin cilladu taas bay ahayd ayaa maxaan u baahday ila albaxi ixtiijtay kugu tacalluqaysaa ila albaxi baxi aan baxiyo can samaaci raawi kulli khabarin khabar kastaba raawigiisa maqalkiisii uu maqlay can raawih raawiga kale uu kaba maqlay inaan baxsi markaa u baahday kol haddii dee ay badan tahay oo ruwaadii taa ay badnaysteen ciladaasi ay jirto ayaa waxaan u baahday weli hadda eg waa iiraad calaa lisaan alkhasmi iminka muslim ba hadalka hadlaye laakiin ninkii kale carabkiisii buu ka dhigaya wixii xujaysan lahaa weeye hadduu yidhaaho saayo saayo saa weeye markaasaan u baahday weli hadalkii ninkii kale ayuu laakiin uu markaa muslim isagu sheegayo xaggiisa ka sheegaya noo socda waxaan u baahday ila can samaaci raawi kulli khabarin can raawi kastaba ama khabar kastaba kii warinaya ee maqalkiisa aan baxsiyo uu ka maqli kalu ka warinayo waa kan dambe isaga kaba dambeeya weli hadalkii waa socdaa faida ana hajamtu calaa samaaci minhu liadnaa shayin faida ana anigu ay faidaa sababta hadduu sugnaado aan may ama faidaa ana anigu hajamtu haddaan helo ku dul dhaco weeye oo hajama calayhi hujuuman iyaday qacdo baabkee tahay macnaa waa markuu ama si kada ugu soo galo ama si kadaa usoo weeraro taas bay ahaydba macnaa waxa weeye markaa aan baxseeyey ee raawi kastaba khabarkiisa aan eegayo haddaan markaa arko dee faj'adaa haba noqote oon isku dul taago oo ii dhacdo calaa samaacii maqalkiisa minhu ninkan raawigika kale uu kaba maqlayn adnaa shayin shayka ugu yar mar keliyaba haba noqoto mar keliyaba haba noqote inuu ka maqlay ay aan arkoon helo habata cindii waxaa agtayda ku sugnaanaya habata canhu ninkaa raawiga xaggiisa waxaa kaba sugnaan cindii aniga agtayda bidalika waa samaaciisan aan helay waa samaaciisan dee haba yaraadee aan helay agtayda kuma sugnaan jamiicu maa yarwi canhu bacdu taa dabadeed wixii ka warinayo o dhan isku baab baan kaba dhigayaa kol haddaan mar keliya helay wixii kaleo dhan samaac umama doondoonayo kol haddaanu mudallis fain cazaba hadduu qarsoomo u yahay oo kale in qur-aankana way dhacday oo laa yaczibu canhu e mudaariciisana yaczibu iyo yaczubu labadaba waa ku yimaada malaa damada aw mashhuur ah oo dhici kartaana qiraa'ada labada qiraaba horta dee yaczubu waan hubaata kale imanka ma in labadaba in la aqriyay waxaan lehay fain cazaba cami hadduu iga qarsoomo oo macrifatu dalika kaa garashadii oo ujeeddadu markan riwaayaadkii raawi kastaba aan eegeegay ninkan aan waayo meel uu wax kaga maqlay ama meel uu kula kulmay taa aan waayo awqaftu lkhabara khabarkaan joojinayaa macanaa khabarkii waxaan ka dhigayaa mid mawquuf oon lagu camal falayn markaas walam yakun cindii agtaydana ma ahaanayo mawdica xujatin xujo meesheedna ma noqonayo sababtuna waa maxay waa liimkaani alirsaali fiih in irsaal meesha ku jiro oonu ninkan kabama maqlin cid ay u dhaxayso taa suurtagalkeed hadduu taa yidhaa weeye oo imaka hadalkiisi imaka halkaasuu dhammeeyey fain qaala hadduu yidhaha qultu lianii wajadtu hadalkii baa socday saasaan u idhi saasaan u idhi ilaa eh, awqaftu lkhabara walam yakun cindii mawdic xajatin imkan irsaali fiihi ilaa halkaa wey haddii taasi dhacdo fa lahu waxaa lagu odhanayaa oo isagii ayaa waxaa lagu odhan ninka caynkaasa waxaan ku odhanaynaa fain kaanat ilcillatu cilladu hadday tahay waa loogu jawaabayaa fii tadciifika daciifintaada alkhabara xadiidka aad daciifisay iyo wa tarkika katagaaga alixtijaaja bihi xujaysa aad xujaysataad aad kaba tagtay iyo hadday cilladu tahay imkaana alirsaali fiihi irsaal meesha inay suurtagal tahay kol haddii aanu samaacin noo cadayn can fulaanna inuu yidhi inay suurtagal tahay inaanu ninkan kaba maqlin waa imkaan alirsaal inay tiina laguma hube mayaa wuxuu leeyahay laazimaka waa arrin uu laaziminayo xujo uu laaziminayo laazimaka waxaa ku laazimaya nin yahow allah tuhbita inaanad sugin isnaadan isnaad aanad sugin mucancanan asal ahaanba oo de inay waxa weeyaan khabarkan aad tidhi maqalkiisa ad aragtay mooye kuwan kale ee can fulan uu yidhi iyadaba ixtimaalkii baa meesha imanaya inaanay kala maqlin baa meeshii imanaysa marka inaanad suginba isnaadan isnaad mucancanan cani ay kusoo dhex aroortay oo yani kuma sugantay inaanad sugin xataa taraa ilaa aad aragto fiihi fii hada lisnaadi assamaaca maqal aad aragto min awalihi ila aakhirih oo wuxuu leeyahay dee xaaladii ixtimaalkii uu soo noqonuun ninkan mudallisba yaanu noqon samaacbaha inoo caddaado maantuu yidhi xadiidkan samictu buu yidhi xadiid kalea soo aynu na ognahay inaan la kulmayn xadiid kaleu can yidhi ee cabtaba inaanu ninkani kaba maqlino cid u udhexaysaa suurtagala oo markaa meeshii waxaa kugu imanaya inaanad weligaaba sanad mucancanaba aqbalin taasaa meesha ka laazimaysa bal ma laazimaysa mise ma laazimayso iyo taasi waa umuuraan arki doono wadalika markaa arrinkiibuu sharxaya sharaxuu dheeraynayo riwaayaaduu soo qaadanayo iyo waxyaalo oo dee waana hadalka halka dambe inoogaba bilaabmi doonta ee bal maanta horta bal iyo umuuraha hala dabdiyo waxaan eegi doonaa labadan arrimood uu sheegay mid waa ijmaac qowlkani inuu yahay qowl ijmaaciiba dilaacinayo culimadii xadiiska ay ku ijmaacsan yihiin in dee waxa weeyaan qowlkan didka ay ku ijmaacsan yihiin midna arrinkan ah ah uu laazimiyey weeyo uu meesha odhanaya hadalkan waxaa ka dhalanaya dee inaan cancanaba la aqbalin sibaa aan loo aqbalin labada arrimood way inoo taallaa labada arrimoodna waa dee markaa dambe ayaan yar madhab ahaan u khulaasayn inaan eegi doonaa istidlaalkiisuna waa inoo socon doonaa istidlaalkiisa wuu dheeraan doonaa waxaan arki doonaa xataa ee riwaayaad uu leeyahay bal fulan can fulan buu yidhi khabar min alakhbaar mamay dhicin meel ay ku kulmeen lamama hayo ama isagoo samictu yidhi oo kitaabka dhexdiisana saddex baan ku arki doonaa kitaabkan dhexdiisana ay ku sugan tahay samaacooda waa bashar markaa camalkii oo kale oo kuwa uu inkiraya samaacooda haddana dhexdiisa isagii uu samaaca soo naqliyeyna waan arki doonaa insha allahu tacala lakiin waxaan leenahay waan san waxaan waan u yeelaynaaba laba laba casharoo kale inta kale ka dhigayna tanna waan khulaasayn doonaa waana arrin muhima ah, bal habkii niqaashka iyo habkan kale dee bal <laughs> taas aragnay lakiin ujeedada caawa bal arrimahan alfaadaha inaan dabdisanayd wallah subxana wa tacala aclam socotay oon ku jirnay muqadimada qaybaheedii ugu dambeeyey iyo xadiidkan mucancanka ah ama sanadkiisa cani ay ku sugan tahay halkii xadathanii ama samictu ama akhbaranii meesheeda cani ay dhacday in wixii kuba tacalluqsanaa oo dee muslim oo le xadiidka kol haddii labadan raawi dee raawigan canta isticmaalaya aanu mudallis ahayn ay suurtagal tahayna ruuxii uu kale uu kaba warinayo canta kaga warinayo inuu la kulmay ay suurtagal tahay imkaanu liqaa waayo isaguba haddii aanay suurtagal ahayn labadaasi inay kulmeen cantan itisaal kuma xambaarayo itisaal bay ku xambaaran tahay waana qowlkii ahlucilmiga ama muxadisiinta si guud si uu sooba naqlinayo ama dee ijmaaciyo taas ah culamaa asalaf ciddii bal maalan qowlkan uu kuba radeeyey qowlkaa wax ka duwan qabtay halkaa lahayd may waa samaac horta inuu inoo caddaadana inuu aad weliba isagoo alfaado adag isticmaal iyo kuba radiyey tiibaa inoo socotay marka waxaan soo aragnay isagoo yidhi qowlkaas ah marka aan ruugu mudallis ahayn in samaac meeshaa la dalbo inuu ka dhigay qowl mukhtaraca inuu yoo mustaxdatho kii yidhi aan loogaba horayn cid ahlucilmiga ka midoo ku waafaqsanna aanu jirin bal taas buu kaba dhigay <clears throat> waxaan u sheegay dee bal matalan taas buu inoo sheegay marka niqaashkiisii iyo ixtijaajkiisii baa inoo socdo weli kollayna habeenkaa hore waxaan ku dadaalaynay bal alfaadaha inaan dabdinno laakiin kolli dee laba cashar baa inoo hadha casharkan iyo ka dambeeyo horta bal wixii meeshii tawaqufeena aan ku joogsannaa meelaha kalena lafdigaan ilaashanaynaa bal labadii sadere ugu dambeeyaan ku yar celinayaa si aan hadalkan dambe ugu xidho <clears throat> oo markii uu sheegay ee uu yidhi hadduu sheegto qowl axad min culamaa'i salaf ka mida ah, waxaa isaga kuba tegaya waxaa la odhanayaa dee bal caddee baa la odhanayaayoo arrinkii waa lagaba dalbayaa mana helayo cid bal maalan qowlkaas qabto waa siduu kaba cabiray hadduu wax daliilo oo u xujaysanaya uu sheegtana arrinkan uu laba yimi waxaa la odhanayaa daliilkaasi muxuu yahay markaasaa wixii daliil u noqon lahaabaa inoo socday inuu yidhi oo uu yidhi hadduu yidhaahaba waxaan arkay ruwaaddii axaadiidta kuwa horeeyo kuwa dambaba oo axadkoodka kale kaba warinayo isagoon arag isagii isagoon waxba kaba maqal ee kol hadday taa bannaysteen irsaalkaa dhexdooda ay bannaysteen mursalkuna uu yahay marka la eego fi cinda ahli lxadiidba qowl ahlilcilmi bilakhbaarba mid aan xujo ahayn ayaan u baahday arrinkan oo inaan baxsiyo bal kale maqalkoodii aan baxsiyo marka haddii aan taa helo wixii kale taasaan kuwa xambaaraya intaasaa bal matalan daliilkii uu kusoo khulaaseeyey u ahaa ama hadalkaon soo koobayo jawaabtiisii baa wuxuu yihi fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa haddii taas ay de iyada wuxuu sheegay halkan inaan cid qowlkaa ku tagto salafkiiyo aanu jirin cidna aanu helahayn cid ku waafaqsanna aanu jirin raggii dambena taasu iyada sheegtay mar masalo aan eegi doono waxay leedahay markaa halkaa in bal ijmaacu saa yahaye inaanu ahayn marka dambe waa qowlkii labaad ee ah hadduu daliilkii tan kaba dhigto ayaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa fa in kaanat ilcillatu cilladu hadday tahay fii tadciifika daciifintaada alkhabara xadiidka aad daciifinaysa waa xadiidka mucancanka wa tarkika ka tegitaankaaga alixtijaaja xujaysi biya xadiidka alla xujaysta aad kaba tagtay cilladu hadday tiyo sababtu imkaana alirsaali fiihi meesha inay suurtagal tahay irsaal meesha uu suurtagal yahay oo waxaan uga tegayaa aad leedahay dee kol hadduu can fulaan yidhaa samictu ama akhbaranii aanu odhan waxaa suurtagala inaanu ka maqlin marka iyadoo cidii u dhaxaysay uu xadiidkii iska irsaaliyo isaga uba tiiriyey ciddii uu ka maqlayna xadfay taas baa suurtagala saasba daraaddeed baan anigu samaacii aanu doonayaan eegayaa bal inay ii caddaato in marna ha noqotee ay wax uu ka maqlay ninkan kale ama uu laba kulmay hadduu taa arrinku yahay wuxuu leeyahay lazimaka nin yahow waxaa ku laazimaya allaa tusbita inaanad sugin isnaadan isnaad mucancanan mucancana aanad sugin isnaad cani ay kuba sugan tahayba aanad sugin xataa taraa fiihi ilaad kaba arkayso asamaaca maqal aad ka arkayso fiihi fii hada alisnaadi weeye min awalihi bilowgiisa laga bilaabo ilaa aakhirihi ilaa dhammaadkiisa oo halka ugu horreeya sanadkii xaggeenna soo xigtay ilaa dhammaadkiisa laga gaadhayo isnaad cani ay ku sugan tahay ilaa samaac la wada helo inaana taa sugin ayaa meesha ka dhalanaysa bal haddaan in yar halkaa hore uun dib ugu yar laabmo masale waa xagga ijmaaca uu sheekhu muslim uu halkan leeyahay cid qowlkaa tidhiba maba jirto waana qowl mukhtaraca oo mustaxdatha oo kan qaa'ilkiisa aan loogaba horrayn cid ku waafaqsana maba jirto taa uu yidhi horta mar horaan yar horraysiiyey oo dee walow ninkan uu radiyayo ma magacaabine waa kan ibhaamiyey culimmaduna qaar meeshii waa kollay dee waa adigu takhmiinun baan filaynaa iyo iyagoo mala adag iyo markay dee tasarufaadkii iyo ama umuurihii aqwaashii jirta ee eegeen ayay qolooyin kuba xambaareene wax sariixoo meesha jiraa ma jiro oo muslimna wax lagama hayo dadkii eh, markaa talaamiidiisii ciddii ku xigtayna lagama hayo caddayntaa ay caddeeyeen marka a'imada qaarkood iyagu waxay kuba tagaan ninkan uu radeeyaa inuu yahay bukhaari uu yahay waatay barhkood ku tegeen sababtii taa ugu tegeedna bukhaari baa qowlkiisu yahay xagga marka la eego cancanada iyo xadiidka mucancanka ah, in dee bal masalan raawigii dee haddii horta aanu mudallis noqonoo taa labadoodaba waa wax ka dhexeeyo waa qowl markaa culimmadu guud si guud ay u leeyihiin shardiga labaad ee uu halkan laba yimaadaa waxa weeye bal in labadani mucaasare aan lagu kaaftoomine inay kulmeen ama ay wax kala maqleen mar keliyana haba noqoto ay noo sugnaato marka haddii la helo inaanu ninkani uu tadriis ka badbaadsan yahay ama ka nabadgashan yahay samacna ama liqana ugaba sugnaaday ama samaac ruuxan uu wax kaba maqlay ama la kulanuun ay kulmeen ay noo caddaato riwaayaadkiisii canta ahaa ee uu can wax ku warinayay ee uu ninkaa kaga warinaya waxaan ku xambaaraynaa un samac baan ku xambaaraynaa samac baan kuba xambaaraynaa bal taas baa waxa weeye dee wixii intaa ka sii adag oo barhkood duula suxba iyo laakiin riwaaye uu ninkan wax ka wariya lagu yaqaaniyo waa shuruud aad u si adadag bay ka dhigaanbe e bal taas baa qowlkiisu hayo markaas ay leeyihiin qowlkan ninkan uu ibhaamiyey waxa weeye waa bukhaari waxaa kaloo jirta culimmada qaar waa ibnu kathiir iyana ay u iishaan inay leeyihiin me ninkani waa cali bnu madini imaamkani uu sheegaya waa cali imaamkii waynaa cali bnu madini dadkii wakhtigiisiina cilasha raggii ugu yaqaanayba ahaa ama dee isaga ninkii uguba sii heer sarreeyey xaggaa ahaa sheekhyadii muslim iyo bukhaarina kaba mid weeye habeenadii aan muqadimaadkii kale aynu halkan ama madkhalka kaba dhignay aan ku soo jirnayn sheekhadiisa markan soo tirinaynayna waxaanu soo sheegnay inuu cali ibnu madiini sheekhyadiisa ka mid yahay laakiin aanu kitaabkiisan saxiixa waxba kagaba warin oo isaga iyo dhowr nin oo kaleoon magacownay oo sheekhyadiisii ah laakiin aanu kitaabkan saxiixa wax kaga warin ayaan kuba soo darnay bal taas bay leeyihin kole ibnu kathiir oo kaleeta ku cileeyo waxa weeye in samaac la shardiyo ama liqaba haddaan idhaahno way kala yar fudud yihiinbe waxa ay tahay isaga xadiidka aqbalkiisa la aqbal iyo sixadiisa ayuu asalkeeda u shardiyaa buu dhaha cali bnu madini laakiin bukhaari taa shardi ma aha oo ma shardiyee laakiin waa kitaabka saxiixa ahun marka la eege jaamica saxiix ayuu islaasimiyey jaanibka inuu u cinaayoodo uu islaasimiyey inuu taa ilaaliyo ictibaariye xadiidka sixadiisa uma shardeeye ayuu leeyahay waa suu yidhaha markaasaa daraaddeed ninka uu radeeya waa cali bnu madiini oo kale taas buu yidhaha kollayna bal marka la eega labadan calaaqadii kaba dhexaysay iyadoo wax dee bal maalan san oo marka la eego kutubtii taraajimta iyo taariikhda inoogu soo aroortay dee calaaqa laydhaha ama calaaqadoodu way xumayd oo kale ama masaa'il xataa ay iskuba radiyeen oo kale aanaynan haynba cibaaraadka uu isticmaalaye ruuxan uu tajhiilinaye uu ka dhigaya ruuxaas oo kale waxaad moodaaba waa dee arrin marka la eego labada imaam la yidhaha malaa cibaaraadka cibaara ka duwan ayaaba haytii uu isticmaali lahaa oo barhkood ay ku celeeyeenuun inuu tan u arkay dee waxaa hadalladan adag ee ku kalifaa ku xambaaray inuu arkay shardinta arrinkaa la shardiyaa inay qayb dhan oo axaadiisii ka mida ah oo qaybta iyadoo dadkiisa soo gaadheen suurtagal ahaydna ay kulmaan tadliisna aan lagu aqooni laakiin can ay wax ku kala wariyeen qaybtaasi inay xadiidiiba meesha kaba baxayso sunnihii qayb badan oo ka midi ah meeshii ay dee arrinkan iyo shardigan ku baaba'ayso ama lagaga tegayo ama aan lagu xujaysanayno taasi markaa dee arrinkan isagoo taa u arkay inay hadalladan adag ku kaliftay ama barhkood khadabaat almuxadisiin ay kaba cabireen <coughs> oo markaasoo taasi ay kuba xambaartay walow dee qolooyinka kale qowlkan leh hadday raggaa yihiinna waa xaggi ixtiyaad ahaan iyo bal xadiidka sixadiisii in loo ixtiyaadoodo iyo istiisaaq ahaan inay iyagu taas ay uba arkeen bal waa taas waxyaalahaba la odhan karo lagu tawjiihin karo waana jiraan qolooyin leh dee khaasatan waqtiyadeennan marka la eego ciddan uu radeeya waa cid bal matalan warkani un uu kaba soo gaadhay oon maqaam sare iyo rusuq sare oo cilmi ay lahaayeen ama xaggan xadiidka ay ku lahaayeen aanu jirin oo kuwaasuu radeeya uu arkay dee inay waxyaalahaasna hadalkoodii kaba dhalanayaan ee maaha labadaa imaam waxay dhahaaneen lakiin calaa kulli xaalin waxaan leenahay un tacyiinkan dee a imadii marka la eego halkan qudwada ahayd ayaaba barhkood markaa aqwaashooda ahayd ama bukhaari in laba yidhaaho ama la yidhaho cali bnu madiineba weeye dee bukhaarina isagu markaa la qowlba ahaa laba yidhaaho calaa kulli xaalin waxa weeye dee dawaa'if kala duwan oo aimada kala midi qowlkan muslim uu radeeyay leeyihin waa qowlka wajiha ah waa qowlka xooga badan markay bukhaari iyo muslim kala fadilayaan ay kala raajax yeelayaanna waxyaalaha awjuuhda ay tiriyeen ay leeyihiin bukhaari baa kitaabka bukhaari maaha xadiid xadiid ee waa kitaabka markaynu jumladiisa eegno kitaabka kale jumladiisa ayaa ka mudan oo ka horeeya ayaa waxay soo qaataanba halkan aan hayno oo ayay soo qaataan oo bukhaari markaa dee kol hadduu taa ilaalinaya ama uu shardeeyo oo kale waa ka mudanya yidhaaheen laakiin cibaaradaa waa ka mudan mudanyeedu kolley horta masaladani masale saas waxay la tahay aynu laysugu sii hawlano maba aho waa tan aan ognahay labadan kitaab a'immadu inay qabuul iyo muslimiintu ay kula kulmeen labadoodiiba waa tan saxiix lagu magacaabayo muslim isagoo ra'yigiisa iyo madhabkiisu kan ahaa walow dee inta badan xadiidka duruq kala duwan uu usoo arooriyo kolkol si uu nawowi yidhaaho ay adag tahayba duruq qowlkan haba lahaado madhabkiisu tan haba ahaadee laakiin duruqdan badan ean arki doonay xadiidka u soo aroorinaya inay yar fogaynaysaba kala maqlaani inay jirto taa laba yidhaahee laakiin haddana culimmadu kamay dhigin arrinkan ay leeyihiin bukhaari baa bal hadduu isaga yahay ku radeeya baan leenahay dee ma caddee isaga kaga raajaxsan may keenin in la yidhaaho iyo shardigan uu kuma tegey in la yidhaha maya xadiidkiisu dee noocyadaas ayaaba kuba sugan oo in kitaabkiisaoo dee sixadii hoos buu ugaba dhacayaa ee waa axad asaxiixayn waana kitaabka labaad ee bukhaari soo raaca ummadduna aqbal ay kula kulantay axaadiidta kitaabkiisa ku suganna waxyaalihii naqdigu kuba yimi mooyaane wixii kale waa axaadiidtaas saxiixa bal dee intii aan tiradeeda soo sheegnay dhowr iyo sagaashanka xadiida aydaen habeenkaa hore ama habeenadii hore kasoo warranay oo kale waxyaalahay ku cileeyeen cancana may ahaynba waa umuuro kale ayaa dee guud ahaanba wixii ama cilladu ha noqoto mid xoog leh ama mid qowlka muslim xoog leeya haba noqotee laakiin haddana tacliilku jaanibka kaluu kagaba yimi oo bal waxaan leenahay arrinkani waxun baaban kaba dhigan dee waa kala mudnaan iyo kala arjaxsanaan uun bal haddii uu tan yahay ee axaadiida kitaabkani haddii aan idhaahna jaanib kaleba raajax yeelo waa dee axaadiid xooglo taasi iyada waa mid arrinka kale jiraana waayo xaggan ijmaaca oo kale uu soo naqliyo kale ibnu rajab kitaabkiisan sharxu cilali tirmidi kollay bal haddaan dhowr kitaaboo yar tilmaamo xaafid xajar nukadkiisa waxoogaa buu masalada jawaanib yaanu aad uba dheeraynna uu kaba soo dhigtaa halkan aan hayniyo niqaashkan arrintan muslim oo kale xaafid ulcalaayi kitaabkiisa jaamicu taxsiil isaguna waxoogaa fiican iyo talkhiis fiican buu ku leeyiya masalada walow dee dhammaantoodba jaanibka kale qowlkoodu yahay oo kale ibnu rajab waa dheereeyaa kitaabkiisan uu alcilal sagiir ee tirmidi uu kuba sharxay waana sharax aad iyo aad u heersare ama kitaab dee qimo ah weeye marka la eego jaanika baabkiisa oo waa sharxu cilali tirmidi kollay dabacaad dhowra ayuu ku madbacaysan yahay dabacaad kollay taxqiiqaad kale nuurudiin citri baa leh subx saami baa leh nin isagu doctooro ku qaatay oo saciid hamaam la yidhahdo anu waa dabcadan hayso laba mujalladaa jira ee bal waxaan leeyahay dabacaad ayaa ka madbacaysan kitaabka iyo taxqiiqaad kala duwan ee bal isagu waa dheereeyaa kale qowlkiisuna mowqifka uu taagan yahayna ijmaacan uu muslim sheeganaya wuxuu kaba dhigaa inay habboonaydba jaanibka kale ijmaac in loo sheegto oo wuxuu soo naqliyay horta dee shaafici oo kale kitaabkiisa risaala waa in halkan bal matalan umuuraha kol haddii uu tadriiska nabadgashaya samacana la eega ba laba qowlkiisa aqwaal kala duwan buu soo naqliyaa oo abu axmed ibnu xambal iyo abu xaatim araazi iyo abu zircat araazi iyo rag leh iyo iyagoo bal matalan tafaqudi jiray mawdica samaaca umuurahan uu muslim halkan kuba inkirayo waxyaalana marka uu soo celceliyo wuxuu ka dhigaa dadkii mutaqadimiinta madhabkoodu inay jaanibkaa kala walow uu soo naqliyo rag badan oo culimmadii dambe kaba mida ah inay jaanibkan kale muslim iyo jaanibkan baa qowlkooda uu yahay oo kollay madhabkan <coughs> muslimna haddii xataa ka kale la raajax yalo wajaahadiisiiyo iyo quwadiisuu leeyahy waa ta axad saxiixayn kitaabkiisiiye waa ta aan jaanibkan cidna kuba cilayne uu yahay kitaabkaa dee qabu lagulaba kulmayn marka wuxuu yidhaaha markuu ragga axmed iyo abu zurco iyo abu xaatim iyo rag kale uu sheego uu yidhaha waa raggii cilmiga cilal marka la eego waktigoodii raggii uu heersareeyey ahaa uguba aqoon badnaa qowlkoodna waa kaaba weeyaanoo dee waxaaba malaa kaga re layd buu yidhaha janibka kale in itifaaqa ama ijmaaca loo sheegto waa uu yidhaaho kollay baal matalan bal hadalladiisna waa yar dheeryihiine ee bal markaa waxaan leenahay unu imanka ma jasminayno dee ra kuu yahay ee dee aqwaalaha culimada waa jira in rag mucaasiriin oo de iyagu leh ba bal waa in aan dee cilmiga raasakh ku ahayn oo taas iyaba cidda uu radeeya ay jirtaa xatmu cawni la yidhaha iyo bal matalan waa qowlkiisa uu isagu waxyaalahanba kuwa inkiro kaba dhigo inay culimmadu qowlkan dee muslim oo kale iskuba waafaqsanta oo kale waxaa kaloo jira walow aanan kitaabkaas dee walaa de in kitaab ahaan baanan uhaysan in ibnu rushayd la yidhaaho kollay macruuf ahaayoo culimadii reer maqrib ahaa ama kollay dee sibta iyo jaanibkaas markii dambena rixlo dheer buu kuma yimi oo wadanka dee wadamadii ilaa xajkugu ima yimi isagoo masar iyo shaam iyo soba mari dee tunisna kuma soo horreeyay rixladiisiina malaa dee ajzaadii lama wada hayo waa kitaab aad u faa'ido badanoo mal ulcayba la yidhaha ajzaa baan kaba hayaa mal ulcayba bima jumica fii duuli lgayba ila alwijhati lwajiha waa labada xaram markuu kuwa soo socdo dee beled kastaba culimadii uu kulmay iyo waxyaalo bal ninkaas baa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha asanan alabyan oo uu kaba dhigo labadan sheekh buu dee ama masaladan buu si wuxuu ku kala xukumayo kale oo isaguna in badan buu muslim la niqaashaa qowlkiisana mid mid iyo fiqra fiqar ahaan uu soo celiyaayo d kollay jaanibka kale raajixa yeelaan bal marka waxaan leeyahay masaladu waa masalo in dee yar hadalkeedu uu yar dheer yahay oo kale cidda bal maalan ay tahay ciddan uu radeeyeyna kolle cabdilfatax buguda ayaa tatimaad uu raaciyo kitaabkan muuqida uu taxqiiqeeda leeyahay laakiin kitaabka markuu dhammeeyo uu raaciyo tatimo kaba mida ayuu iyadna dheereeya bal isagoo aqoosha culimada iyo waxyaalo issoo celinayo bal isaga tarjiixiisa uu yahay cidda uu meesha kuwa radeeyay inay cali bnu madiini tahay bal taasoo kaleo dee waxyaalo uu isu wada geeyo bal umuuro taasna way jirtaaye calaa kulli xaalin xaggan masaladan uu inta kale haynoo dambayso tan masaladan xagga itifaaqa uu leeyahay oo kale ibnu rajab iyo waxay leeyihiinba a'immadii waaweyneed ee axmed iyo abuxaat labadii raazi iyo ay kaba mid yihiin raggaas dee saa shaaficiyo qowlkoodii baaba ahaa in samaac la dalbo oo bal laba hubsado bal intaa wax ka badan baabay kuma tegayeenoo dee kolkol samaaca dhacay baabay hubsanayeenoo kolkol laftii samictu ama xadatan iyadoo lasoo naqliyaa kolkol ay iskaba hubsanayeen oo inuu waham yahay iyo in kale la iskaba hubsanayo bal taas buu yar dheereeyaayo bal waxaan leenahay waxay leeyihin halkan itifaaqan iyo soo naqliyay jaanib kale iskuba waafaqsan yahay bal dee hadal baa jira ama nadar baa jira in la leeya maye aimada waaweyn baabay qowlkoodu taa ahaayeenoo meesha wax loo soo naqliyo in culamaa u salaf qowlkan ay dee didkii isku waafaqday taasi ma jirto taasi iyada waa masalo masaa-ishiisa kalena way noo dambaysaa marka wuxu uhi sheekhu halkan waa ilzaam buu laasiminayaa oo tay noo soo socoto yar dheeraan doonta cidda qowlkan qabta ee leh ruuxan marka aanaynaan hubin isa soo gaadhay mucaasarana ay suurtagaltay laakiin aynaan e- isku taagin ama aynaan arag bal meel ay kuba kulmeen cantaa waan ka joogsanaya oo kuma camal falaya ilaa ay samaacyo caddaado dariiq kale iguba caddaado waxa ka dhalanaya ayuu leeyahay cantaba guud ahaan sina inaan looba aqbalin kol dee canti ay kuba sugantaho waayo ixtimaalka naftiisaa kuba sugan tiba uu markaa amhile ina siinaya oo wuxuu yidhi bal markaa waxa ka dhalanaya cillada hadday tahay irsaal baa ah kol hadduu can fulaan yidhi aynaan haynna meel ay wax ku kala maqleen waxa suurtagala inaanu isagii ka maqlina cida ay u dhexaysa suurtagala cilladu ay tahay iyo sababtu ay tahay sanad cani ay kuma sugan tahayba inaan la sugin ama aan dee laan dee la aqbalin ee laga joogsadaa meesha kaba dhalanaysa say uga dhalanaysaana waatana wuxuuhi wadalika kaasna waxa weeye ishaaraduna wadalikadan inooguma sugani waa wixii uu soo sheegay markii hore ee dee qowlkaa qowl mukhtaraxa ku tiriya ruuxa uu radeeya uu laba yimi inuu amar baatila laasimsanaya ah tiibay ishaare u tahay oo waxa weeye arrinkaasna waxa weeye say dee taasi arrinkan baatilkii ah inaan sanad mucancanaba la aqbalin iyadoo dee jamaahiirulculamaa cancanada ay shuruudun u dejiyaan aqbalkeedee la aqbalayo inaan cancanaba la aqbalin xataa iyadoo shuruuddaasi jirto ayaa meesha kaba dhalanaysa buu leeyay say uga dhalanaysaa waxa weeye ana alxadiida xadiidka alwaarida soo arooray calaynaa korkeenna ee macnaa inaga inoo yimi inoo soo arooray biisnaadi hishaam bni curwata can abihi can caaishata bal matalan xadiid ku yimi sanadkan hishaam bnu curwa ayaa aabihii curwo ka warinaya curwana caaishu ka warinaya fa biyaqiinin hubaal ahaan kollay waxa weeyaan bacdu waa iskaba zaa'ido oo fa biyaqiinin naclamu ay naclamu waxaan ognahay oo cilman yaqiinan oo markaa dee master maxduufan sifaba ugaba dhigi karnaa tan marka dee yar laqbada hagaajisanayna weeye oo fadna markaa ama badii aan zaa'ida kaba dhigno fa biyaqiinin hubaal ahaan naclamu waxaan ognahay ay fa naclamu waxaan ognahay biyaqiinin ay cilman yaqiinan cilmi hubaala oo waxaan hubnaa ana hishaaman hishaam qad samica inuu maqlay min abiihi aabbihi inuu kaba maqlay waa mid wa an abaahu aabbihiina qad samica min caayishata caaisha inuu wax kaba maqlay kamaa naclamu sianu ognahay ana caayishata caaisha qad samicat min anabiyi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah inay kaba maqashay macnaha ujeeddadiisu waxa weeye bal sanadka haddaan soo qaadano waa arrinka in ixtimaalkii iska imanayo mar kastaba uu imanayo hadhowna haddii dee arrinkaa hore lagu cileeyo ay ka dhalanaysa sanadka soo mucancanay in laga joogsado ayaa wuxuu yidhi dee iyada waa yaqiin iyo hubaal hishaam aabihii curwo inuu la fadhiistay ka maqlay tilmidkiisaasuu inankiisaba u ahaa curwana inuu caaisho laazimay taas baaba ah oo bal waxaa laga soo naqliya inuu yidhi intaana caaisha dhiman dhowr sannadood ka hor ayaad odhan jiray maanta hadday dhimato cilmigay kaala dhimanaysaa ma jirto ujeeddadu cilmigeedii waan koobay buu lahaayo waxalla wixii ay hayso dhan waan kama wariyo waa sanado ayaa horteed intaanay dhiman ayaan is odhan jiray buu yihi maanta caaisha hadday dhimato daciif baad tidhaaho waa kaasoo kaasna kawaad maqale maxadiid ay kaala dhimanaysa ma jirto waa siduu u laazimay dee habaryar bay u ahayd oo walaasheed asmaa dhashay marka wuxuu aw dee caaishana waaba zawjadii rasuulka marka halkaa shaki inagagama jiro la kulan iyo wada joog iyo wax kala maqal haddana muxuu leeyahy waqad yajuusu waa sida uu leeyahay waxa ka dhalanaya oo ka laazimaya sanad mucancanaba inaynaan aqbalin ixtimaalkii waa jira waqad yajuusu waxa bannaan kollay cibaaro horena waan soo aragnay horena waan usoo sheegnay yajuusta halkan macnaa yumkinu wayaxtamil weeye macnaa waxa suurtagala oo meesha ixtimaalaysa idaa lam yaqul haddaanu odhan hishaamun hishaam fii riwaayatin riwaaya yarwiiha uu warinayo can abiihi samictu aanu odhan aw akhbaranii aanu odhan an yakuuna inuu noqdo baynahu isaga dhexdii iyo wa bayna abiihi aabbihi dhexdiisa fii tilka riwaayati riwaayadan caynteedeenu dee can uu isticmaaleenu samicta ama akhbaranii odhan insaanun aakharu insaan kale oo akhbarahu u warramay isaga biha ay bi hadihi riwaayati riwaayadaa ugu warramay can abiihi dee naaqilan can abiihi xaalu yahay mid ka warinaya aabihii kaba warinaya oo walam yasmacha aanu markaa hishaam maqlin huwa isagu mid abiihi aabbihi aanu kaba maqlin oo wuxuu leeyahay bal waa arrinka uu laaziminayo khasmigiisii baan leenahay ayuu muslim laaziminayaa hishaam aabbihii waxbuu ka maqlay curwana oo aabbihiina caaisho waxbaa ka maqlay wax ma ahay dee wax badan buu ka maqlay mid kasaaba ka kale caaishana waaba dee zawjadii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka haddii dee ay samicta ama xadathanii hadalkama taagna haddii laakiin can curwata uu yidhaaha buu leeyahay maqalkaa badani waa jiraaye laakiin haddana tii hore ee marka labada aynu ognahay aynaan inoo caddayn ama aynaan ogeyn inay isa soo gaadheen oy suurtagal ahaydna inay kulmaan waan ognay laakiin inay kulmeen baynaan ogeyn labadaa cantii udhaxaysay haddaan leenahay waxa suurtagala ninka